العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الكرام وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد waa xadiidka lix boqol iyo sideed iyo sagaashan ee ka mida baabka iibka gaar ahaan shuruudda iibka iyo waxyaabaha la diiday iibka ee sharcigeenu diiday iyadoo la doonayo inuu qurux bato labada qof waxa ay kala qaadanayaan waxaan qish lahayn waxaanna caybshiye abuuray wax la garanaya xaqiiqadiisa wax lagu kala raali noqday wa can curwata albaariqiy radia allahu canh ana annabiya sala allahu calayhi wasalam nebi moxamed actaahu ninkan wuxuu siiyey u dhiibay bay ka dhigan tahay dinaaran dinaar buu u dhiibay diinaarku waa lacag dahab ahayd oo shirinkan iminka oo kale ka dhigan liyashtariya bihi si uu ugu soo iibiyo udxiyatan neef odxiyo ah oo tii carafada la gowracayay aw shaatan ama neef fadhiya dinaarkaa qaado bal ku soo iibi buu uhi neefaynu gowracno odxiyada fashtaraa bihi ninkii wuxuu ku soo iibiyey shaatayni laba adhi laba neefoo adhi ah halkii midka qura loo diray ee loogu talagalay diinaarka labaabuu ku soo helayba wuu dadaalayo fa baaca ixdaahumaa labadii midkood buu haddana ku sii iibiyey bidiinaarin diinaar labadii neefku soo kaxaystuu soo iibsaday buu mid diinaar ku sii iibiyey fa ataahu buu u keenay bishaati neef fadhiyahiyo wa diinaari diinaarkii loo dhiibayna waabuu soo celiyey neefkii adhig ahaa oo macaashana wuu keenay dilaal xariifa buu noqday fa dacaa lahu nebigu wuxuu ugu duceeyey bilbarakati inuu ilaahay u barakeeyo fii baycihi iibkiisa ilaahay ow ninkan iibkiisa u barakee buuli waa nimay ka dhacayso oo dadaalayeen fa kaana waxa uu saxaabigani ahaa low ishtaraa hadduu iibsado turaaban ciid la rabixa fiihi wuu ka faa'iidi jiray ciid hadduu kor u qaado markaasay ayuu faa'iide ka heli jiray rawahu alkhamsatu ila annasaa qad akhrajahu lbukhaariyu fii dimni xadiid walam yasuq lafdahu wa awrada tirmidi lahu shaahida min xadiidi xakiim ibni xisaam waa xasan derajada xadiidku waaya xadiidkani waxyaabuhu tilmaamaya waxaa ka mid ah in la isu wakiilan karo wax kastoo wakaalad aqbali kara waxyaaba aan wakaalad aqbali karin baa jiro dee qofka in loo ashahaato iyo in loo tukado iyo in qur-aan loo macnaha halku qur-aan ka akriyi la loo akriyo iyo arrimahaasi wakaalad ma galaan laakiin in sakadii laga bixiyo laga soo xajo laga soomo loo iibiyo wax guur loo soo aqbalo wakaalad ijaara cuquud baa jirta heshiis gashay iyo qaar aan gelin kuwa aan gelin waxaa ka mid a dhaarta qof wakiil kagama noqon kartid dhaar inaad u dhaarato adigu wixii wakaalad aqbali karaa sidaa darteed buu saxaabiga nebigu ugu wakiishay inuu neef fadhiya usoo iibiyo arrinta labaada aynu halkan ka faaidaysanaynaa waxa weeye iibka la idhaahdo alfuduuli inaguba faduuli un baynu idhahnaa faduuli ninkaa hebel waa faduuli baynu idhahna war maxaa hawshan ku geliyey faduuli baad hayde yaa ku egmadayba cidiba kuuma xil saarin adunbaa meeshan isqoraye yaa kuu dirayba marka iib aan qofka loo dirin inuu geli karo hadduu dan faa'iido keenayo waa laga faa'iidaysan karaa laakiin iibkaasi wuxuu hirgelayaa marka uu qofkii loo soo iibiyey okay gareeyo ama saxeexo waxba waxbaad iisoo lacag baad tiri iisoo qaad markaasaan alaab kuu soo iibiyey oon alaab kuu soo geliyey iibkaasi wuxuu sax noqonayaa markaan ku ogolaado inta hore waa waa mutawaqif calaamat su-aal baa saaran laakiin kol haddaan fasaxo uu soconaya aimada qaarkood haba yidhaahdeen ma ansaxayo laakiin sida dee xadiidkan ka muuqataa noocaas neer fadhiya soo iibi buuo wuu soo iibiyey wuu soo iibiyey taa la garay laakiin si iibintan dambe ee laga faa'iiday taasaa halkaa maaragta waayo neefkan odxiyada ah sii iibintan dambe lasii iibiyey macnaa neef mutacayina mu ahayne neef adiyahunbu ahaa waxaynu ka faa'idaysanaynaa oo kale xadiidka ducada nebiga calayhi salaatu wasalaam inay ahayd mid maqbuulo ahoo asxaabtuna ay in fara badan rasuulka ka codsan jireen una ku urgeli jireen waataad garanayso cukaasha yaa rasuul allahi udcu llaha an yajcalanii minhum qaala anta minhum sabaqaka bihaa cukaasha ducada rasuulka aad ducada rasuulka aad bay ugu dadaali jireen asxaabtu ridwaan ullaahi calayhim marka dadka saalixiinta ah iyo waalidka iyo ducadooda in la aqbalaa loo rajaynaya iyadoo taa nebigu da ay maqbuulo ahayd waxaad halkaa ka arkaysaa qofka wanaag kuu sameeya inay haddoon tahay inaad mahadnaq iyo abaalgud iyo duco aada siiso oo sida soomaalida aanad u aamusin afkana u buurin waxaa laga yaabaa ina ama qofku ku aamuso ama uu ku canaanto ama aanu waad mahadsan tahayna ku odhan shukran ma jirtaba orad iska tag buu ku odhanaya adigoo waxu soo faa'ideeya wax dhan soo kordhiyay laakiin ninka nebigu waa u duceeyey calayhi salaatu wasalaam duco ilaa mustaqbalkiisa saamaysay waxaynu ka faa'idaysanaynaa xadiidka qofku arrimaha adduunyada ama wixii khayr adduunya usoo kordha in ay uu iskaga farxi karaa oo nebigu calayhi salaatu wasalaam dee neef fadhiya buu doonaya markii looga badiyey wuu ku farxay waa kan duceeyeyba rabbanaa aatina fi dunya xasana wa fi laakhirati xasanatan waqinaa cadaab annaar wixii xalaal iyo khayra waa lagu farxayaa adduunyo laga daba dhacayna loo arki maayo waayo nebigiibaa ku farxay ninkan wuxuu soo kordhiyey una duceeyey wa amaa binicmati rabbika faxadif baabkeedii weeye xadiidku waxaa kalou tilmaamaya faa'iidada shayga la yidhaahdo ee laga faa'iidayo alaabta baayac mushtariga inaanu islaamku heer u samayn bersant ama nisba mucayana aan la dhaafi karin muu samayn boqolkiiba intaa inta ayaan la dhaafi muu odhanin boqolkiiba kiiba konton boqol kiiba boqol bagaashkaaga hadduu boqol kiiba boqol kuu marayo iyo haddii aad ku khasaarayso boqol kiiba boqol haddaad ku khasaarayso labada dhici karaa suuqaa ku xukumaya waa adig iyo calafka qaacidadii baa u taalla aynu soo marnee dacu nnaasa yarzuqu allaahu bacdahu min bacd waar ummaddan iskaga taga ilaahay ha kala arsaaqe laakiin waxa dee meesha ku jirta uun in la ilaaliyo samaaxadda iyo qanaacadda iyo fudaydka intaa la ilaaliyaana meesha way ku jirtaa nebigu wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam ilaahay qof ha u naxariisto saamaxaad badan markuu wax sii iibinayo iyo markuu soo iibinayaba oo adigoo boqolkiiba nisbo ku qancisa oo faa'iido wanaagsana ku dhufanaya alaabtii laguna sii kordhin karayo inaad ka ka fudaydiso dadka way tahay boqolkiiba konton boqolkiiba soddon nisbooyin macquula noocaas adoo boqolkiiba boqol ku helaya inaad ka dayso way fiican tahay adigoo u naxariisanaya ummadda ilan waa walaalahaaye waxa weeye wa likulli muslim jaabir ibn ah, jariir ibn cabdillaahi albajali nebigu islaamka markuu ku gacan qaadayo wuxuu yihi waxaynu isku gacan qaadaynaa kaa iyo kaa iyo kaa iyo inaad qof qof waloo muslinaba la taliso talada uguda u danayso wey sidaa darteed baa marka uu qofka wax ka iibsanayo wuxuu odhan jira war hebelow ma istiri alaabtan aada iga iibisay waaba mid qiimahan aan ku gadnay malaha waabaan ku yar hooldhaystayoo hoos baan kugu joogsadayba arma intan ka qaalisan ma kuu kordhiyaa dabeedna nin buu mar u kordhiyey mar labaad u kordhiyey mar saddexaad u kordhiyey isagoo xadiiskaa nebiga ku camal falaya marka taasi ku xisaabtankeeday leedahayoo ha odhanin haddii la yidhi meel laguma xadidin faa'iidada lewarka u qabo ilaa intaad ku gaadhsiin karayso ataa ku xisaabta waxaa meeshaa ka baxaya aragtida soomaalida ee odhanaysa qofku inuu alaabtiisa boqol kiiba boqol ka faa'iidaa waa ribo ribada soosaa uma yaqaanaa soomaalidu war maxaad shayga ka ribaynaysaa baa odhanaya war waa ribee alaabta boqol kiiba boqol boqol kiiba konton ha ku iibinine ribada ka daa ribadu waa macno kale baabka ribadu wuu inoo soo socdaa baabkii ribada iyagoo iska dhex dabaalanaya oo ayaanay ribo aqooninoo nin faa'iido badan helay bay ribo ku rarayaan ribadiina wuuba iska xambaarsan yahayba waaya waxaynu xadiidka ka faa'idaysanaynaa sheekhu halkan kuma sheegin laakiin kutubaha kale ay xusaan ay u soo daliishadaan qofka haddii alaab loo wakiisho loo cayimo shay gaara inuu soo iibiyo faa'iido dheeraadaha ee ka soo baxdo faa'iidadaa yaaleh ma waxale kii wakiilka ahaa ee alaabta soo iibinayay mise waxa yeelanaya kii muwakilka ahaa ee qofkan wakiishay iyomaa yeelanaya xadiidkani si cad waxa uu tilmaamay ciddii wax loo soo iibinaya muwakilka ahayd ee wakiilka soo dirata inay faa'iidada yeelanayso oo labadii neefkii iyo diinaarkiiba dee ninkani mu odhan nebigu neefunbuu kuu diraye neefka kale jeebka ku rida mu odhanin laakiin labadii neefba nebigu u geeyay calayhi salaatu wasalaam isagoo weliba mid dib ugu sii iibiyey oo u lacageeyey marka waxa la soo iibinayo faa'iidada dheeraadka ah ee ka soo baxda macnaha haddii wax loo cayimay wixii dheeraadkee soo kordha waxa iska yeelanaya qofkii kaashka lahaa qofkanna waa waxa uu garto waa wuxuu u garto haddii uu yidhaahdo alaabtan iibi oo waxaad aniga ii soo siisaa boqol kun boqol un ban anuu kaa rabaa wixii ka dheeraadana adaa iska leh hadduu sidaa yidhaahdo way iska ansixi doontaa waa iska ansixi laakiin waxaa shardiga ah, alaabtii inaanu dheeraadkaa u xanibin hadduu dheeraadkii wax buuran saaro oo alaabtii iibsami weydo waa wakiil aan dadaalin maslaxaddii muwakilkiisa kamuu shaqaynine tiisii unbuu eegay iyadoo mar walba ay fiican tahay waxa qofkan soo wakiilka ahi uu qaadanayo in la cayimo in la cayimo oo la ydhaa alaabtaa intaasoo sii intaana gooso nisbadaa gooso commissionka noocaas ama ujraad leedahay mushqaayad cayiman waxa meeshaa ka baxaya oo xaaraan noqonaya arrinta dadka qaarkood ay ku dhaqmaan marka ama sharkadaha loo iibinayo dabadiyo gudaba ama dawladaha loo iibinayo intoo qof dilaala alaab loo diro inuu saarsaaro wax kii baaca mushtarigaa ah inuu la heshiiyo oo u idhaahdo war dee boonada dee inoo buurbuur oo adiguna intaa qaado ana intaasaan qaadanaya boonada dee inoogu qoro dabeetana xisaab dheeraada uu ku dallaco waxaanu soo siin inuu ku qoro meesha waxaa laga soo siiyey boqol kun ayaa shaygan suuqa laga soo siiyey boonadiina boqol iyo konton buu ku soo qoray sidaasaa loogu dallacay dawladdii ama loogu dallacay sharkaddii ama loogu dallacay shaksigii kontonka dheeraadka ah ilahaydaki ama tobanba ha ahaata ama fiveba ha ahaato an five anba ha ahaatade boqol kiiba shan shantaa dheeraadka ah aan loo sheegin qofkii soo diray qofkan ee laga qariyey waa xaaraanun waayo dee xadiidku si cad wuxuu usheegay ninkani wixii soo kordhay inuu maxay nebiga u sheegay calayhi salaatu wasalaam marka haba yaraate eh hadduu weyn iyo hadduu yar yahayba waxaan meesha lagu soo qorayo waxaan iibka lagu sheegayaa waa inuu dee xaqiiqo yahay laakiin kol hadduu qarsoodi yahay de wax xaaraan la qarsaday arrintaasoo runtii dhibaato badani ay ka jirto dad badani ay u qabaan inay iska tahay dheecaan iyo dhacdhac qolada bacadlahan maqlayay iyaga oo nin baa ii sheegaya wuxuu idhi markuu kani alaabta aada weydiiso ee uu ku waayo wuxuu leeyahay sii yarsug stoorkan ka soo saarayaa dabeedna mid kalena halkaasabuu ka soo qaadaya waxbuu sii saarayaa isagana intiisii buu u celinayaa intan uu sii saaray oo aanu u sheeginna waa maaragtay uu la aamusaya dabeedna wuxuu leeyahy anigana dheecaan baa iigu jiray meesha dheecaan yaroon ka nuugay ayaa iigu jiray marka waa arrin runtii dee iyaduna aan wanaagsanayn waa qish weeye saaxiibka kabihii aan kaa qaaday imise ahaayeen waxay ahayn intaa ah, dheeraadku ku helayna ha u sheego dheeraadku ku helayna ha u sheego ha yidhaahdo dee haddii aad toban dollar ay ahaayeen kii labiyo toban baabaan ka siiye dee labadaan iska qaato way diiso waxa geesinimada la yidhaahdaa ma aha oo qura dagaalka laakiin deeqda iyo kalaamka intaba geesinimadu way gashaa way marka arrintaana in aada loogu baraarugsanaado oo waxaa inoogu nab inoogu nab tijaaradda mar baan ku dhex jiri jirayoo iibab dhan baa sidaa nagu dhaafi jiray sideetameeyadii maraan qolo wax ka iibin jiray mar saasay nagu dhaafi jirtay alaab kamiyad aada u fara badan buu qofkani wataa dabeedna wuxuu leeyahy dawladdaaynu u iibinaynaa imse wey waa intaa inoo saar intaas ama adiguna bargos ama aniga isaa ilan waxbaan kuu keenaye wax badan baan kuusoo kordhiyey maar maahame intaanaan baynu ku qoraynaa dee haddaba dad kalean kasoo iibsanaya dawlad magaalaysa waa inaad odhan kartaa meeshaa doonaysa kasoo iibsa anugu xaaraan walaa tacaawanu cala alimi waalcudwaan ila dembigiibaad ayaad kala garab galaysa adigina waad u qaraysa marka waktigan tijaarada tartankeedii uu batay isla markaana dadku macaamiil badan ay baadi doonayaan waa arrimo lagu tartamo dhinac kale uga wareeg oo waxa aad kaga iibinayseed iibka ku goynayso ee aada boonada ku qorayso adigu wax ka sii waxaaga waxaaga wax ka sii faa'iidadaada wax ka sii laakiin yaan qoraalku noqonin iyo heshiisku qofkii loo sheegaya wax beena waa dilaalkaa dee intuu gacanta hore iyo dambe u sheeg sheego kanuu ka ibiyena wuxu sheegaya kii reer miyiga ahana wuxu sheegaya waa noociisaasun gaal iyo islaamna waa isku mid oo macnaheedu maaha gaalkana in la khiyaamayn karo qofka muslimka ana aan la khiyaamaynayn oo gaalka markaad waxu iibinayso isagu wuu cad yahayo waa kaafir meel kale ka soo dhaadhacay oo waynu ku jaraynaa ha odhan gaaliga islaam midna looma ogolo khiyaamada in la khiyaameeyo inahaasaynu baraarujin lahaynoo mushkiladaha ijtimaaciga ah ee runtii jira xagga beeca waaya fa kaana low ishtaraa turaaban la rabixa fiihi waxaad kaad ka qaadanaysaa halkaa iibku badnaanta maaha waa barakada haddii waxaan ilaahay uu kuu barakeeyo khayrkiisaa badanaya haba yaraado laakiin waxaa lagu xisaabtamayaa waa kamka ma ahe waa kayfiyada wanaagsana uu leeyahy wacan abi saciidin alkhudriyi radi allahu canh ana anabiya sala allahu calayhi wasalama nahaa nebigu waxa uu diiday can shiraa'i maa shay in la soo iibsado fii butuuni alancaam nicmoolayda caloosheeda ku jira uurjiifka waxa la yidhaahdo xataa tadaca jeeroo ay dhasho neefkii jeeroo uu dhalo ilmihii yaraa caloosha isagoo ku jira lama iibin karo wa can bayci maashay in la iibiyana wuu diiday fii duruucihaa candhadeeda wixii ku jira caanuhu jeeray dabadda u soo baxaa iyagoo candhada ku jira yaan la kala iibsani wa can shiraai alcabd addoonkii in la kala iibsadana wuu diiday wa huwa aabiq isagaoo fakada isagoo baxsaday addoonkii oo maqan oo lumay neef lumay in la kala iibsado wa can shiraa'i almakaanim qaniimadda cadowga laga helay in la kala iibsadaana ma bannaana xataa tuqsama jeeroo la kala goosto oo cid waliba qusumkeedii qaadato la qaybiyo wa can shiraa'i sadaqaat sadaqooyinka sida sekada iyo sadaqada iyo hibada iyo waxaa in la iibsadaana ma bannaana xataa tuqbada jeeroo la guddoonto gacanta lagu dhigo wa can darbati alghaa'is qofka badda dhumbanaya darbadda lu iyo jawharta ahee uu soo dhufanayo ee badda uu ka soo dhufan doono isagoon weli gaadhin in lasii iibsadana maaha ee ha keeno horta rawaahu ibnu maaja walbazaar wadaara qudiy biisnaadin daciif xadiidku waa xasan marka uruqdiisa la eego sidaa mukharijiintu ay tilmaamayaan xadiidkani dhowr arrimood buu sheegayoo isugu soo ururaya sababihii loo diiday iibka ama waxyaabaha qaarkood in la iibsado ayaa ku jira ama qof baa lagu kadinayaa ama muran baa ka oo shuruudaha mabiicda waxaa ka mida shaygu inuu yahay shay mucayana la kala iibsanayaa wax la garan karaya waa inuu yahay waa inuu yahay wax mamluuka oo qofku uu gacanta ku hayo macnaha qofku leeyahay baa leeyahay mamluuk waxaad leedahay waa inuu yahay waa inuu yahay shaygu shay maqduura tasliim aada dhiibi karayso intaad soo qabato aada wareejin karayso waa inuu yo lagaa guddoomi karayo shaygu shay daahira waa inuu yahay shaygu shay xalaala waa inuu yahay shuruudaha noocaasa baynu ku dhex jirnaa ilan baabu shuruudi albayc wamaa nuhiya canhu wixii la nahiyey shuruudihii baa laga waayay marka kuwanna kuwaasay ku jiraan ka u horeeyaa waxa weeye wixii neefka urjiifka la idhaahdo riwaayadan kalena waxa weeye ibnu mascuud uu warinayo qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu waxa uu yidhi laa tashtaraw samak bahalka kalluunka ha iibinina ha iibsanina filmaa isagoo biyaha ku sugan fa innahu gararun waa wax la isku kedinayo la isku dagayo shay la isku suldaarayo weeye oo aan hagaagsanayn iibkiisu isagoo marfuucana waa la wariyey isagoo mawquufana waa la wariyey isagoo nabiga loo kor yeelay sidanaynu arkayno iyagoo ise isagoo asxaabiga ku jooga hadduu asxaabiga ku joogo laftiisana waxa ay leeyihiin waa riwaay waa mawquufka la yidhaahdo lahu xukmu lmarfuuc waa xadiid toosahoo kalunbuu ka dhigan yahay maadaam aanu ahayn wax asxaabigu aragtidiisa iyo fikradiisa uu ka keeni karo ee xukum sharciya uu yahay waa baycu lkadas marka waxyaabahani sababaha loo diiday ayaa ay maaragtay imaa inuu qarsoon yahay imaa inuu majhuul yahay imaa inuu macduum yahay imaa inuu macjuus yahay oo ma laga caajisi karayo imaa inaan la dhiibi karaynin imaa in qofkii lagu kadinayo waxyaabaha wey taa u horeysa masalan wixii neefka calooshiisa ku jira uurjiifkii waxaa sababta loo diiday liannahu majhuulun waa tanuu nebigu yihi fa inahu qararun waa wax la isku kadinayo waa shay la isku kadinayo wey oo aan la garan karaynin neefkani wuxuu noqon doono mashin buu ku dhalanayaa mise dhicis waa arrin isweydiin leh sidaynu soo sheegayna horta ma jiraaba ma jiraa waxaan caloosha ka buran mise ma jiro labada way dhici karaa hadduuse jiro mashin buu ku soo dhalanayaa dhamays ujeedaa mise dhicis haddii uuse soo dhasho ma bakti buu noqonayaa mise birsol hadduu eh, intaasoo intaasoo su-aalood baa maaragtay meesha yaalla tan kale candhada caanaha ku jiraana iyana waa lamidu waa wax dee majhuulah oo aan maaragtay neefkiiba bilahi caawa dhiiqi waayaa marka waxaa taa ka duwan in aad usii dhiiban karta lacagta waad odhan kartaa geelaaga meelahaa jooga iiga soo lis caanaha oo lacagta waad usii qadimi kartaa markaa kolka uu soo liso shuruudun baad adu ku xidhaysaa waxaad leedahay lacagtan qaado dee halihii cana iga soo lisa masacihii waxaanaan doonayaa laba galaan oo dhaye ah oo geelahoo lo ah marka waa iibkii la odhanayay baycu salamkii weeye baycu salam ayuu ku jiraa marka adigu shuruuduun baad xidhan hadhowto caanuun baad waxaad iibsanaysaa candha maaha waa caano caanaha markuu kuu keeno shuruudihii leh ayuu dee iibku sugmayaa marka yaan loo qaadanin caano kastoo candho ku jira inaan la iibsan karin sidaa ha loo fahmo lacagta waad sii qadinaysaa laakiin kolka lasoo lisu iibkii sugmaya waana iibkii ahaa dumada qofka lagu iibsanaya shiraau lmaqaanim waa bahala inaan imika hayninoo qaniimadda mujaahidiinta laga sii iibsan jiray hor waa tanoo gaaladiibaa casaynaysaan ama weeraraysaane meeshaa waxaa loo malaynayaa in wax buurani ka soo bixi doone dee haddii alla ku daayo oo aad qaniimad hesho dee iga sii iibi alaabta noocaasa iyo dahabka iyo lacagta iyo xoolaha iyo dee iga haddaad maaragtay meeshaa ah, waxa markaa lamid ah ama imika daahirkuba uu noqon karaaba iyadoo qaniimadii la hayaba gaalada waa laga helay wixii qaniime ahaa oo gacanta lagu hayaaba laakiin waan la qaybinin marka iyadoo isku duuban oo isku jirta inaad tidhaahdo qaybtaada iga iibi ma hagaagsana maxaa kusoo hagaagi doona qayb intee leeg nooca kusoo hagaagaya noocii buu noqonaya ma cadda dee jahaalaa ku jirta shiraau sadaqaat waa sadaqadii sadaqada qofkan la siin doono ama sekada uu hebel ka filayo iyadana maya walaadkii reer miyiga ahaa buu midi ku xidhay markaasuu leeyahay sabeenaad kollay soo ururinaysa oo adigan sakadii soo guddoomaye bal toban sabeenood iga iibi Ah, marka baycu dhima wuu kaga iibsan karaa laakin baycul acyaan kagama iibsanayo faina mustaxiqa asadaqati laa yamlikuha ila bacda qabdiha biidni lmutasadiqi kalhiba xataa haddii la siiyey oo maalan toban sabeenood u joogaan ase ciddii siisay aanu kala soo wareegin eeg waxaa ka dhiman guddoomasadii waa alaabtii aada lahaydee weli aanad la wareegin alaabtii aad iibsatee weli aanad la wareegin lama sii iibin karaba marka nin baa guri buu ku siiyey ama gaari buu ku siiyey waanad se kala wareegin waanad kala wareegin inta aanad kala wareegin ma dhammaystirno milkigaagu macnaha shaygii aad iibinaysa waa in milkigiisi iyo lahaanshihiisu taam yahay an yakuuna milkuka fi shayi taama milki dhammaystirani waa inuu jiraayo on dhinayn marka sheerood la soo wareegto milkigii ma dhammaa darbat lghaais dadkan had iyo jeer quusayaasha aais aasa yaquusu aais waa alkhawaasiin fi lbixaar kuwa badaha had iyo jeer gunta ugu dhaadhaca ayaa salkeeda waxay ka soo qaadaan alaxjaar alkariima dhagaxaanta qaaliga ah iyo luluda iyo jawharta iyo waxaasay xagga hoose ka soo guraan aadka loo xiisaynayo la iibsado dabeedna wixiibaaba dabaqabsi noqday kolkaasuu leeyahay halkaa aniga waxaan ku nasiibsanayaa jugta aada mar odhanayso waxaad soo qaban doonto dee laftiisa jahaalaa ku jirta wax la leeyahayna maaha waa kayru mamluuk waa waxaanu weli lahaynba bile sooba waa oo isagoo xiiqay soo noqoyon waxba hayn daba faramadnaam soo noqoy marka wax cad baa la rabaa samagii kalluunkiina waa saas oo kale kalluunkan baan kaa iibinayaa buu leehay halkan jooga haddii uu cayinan yahay oo macnaha uu yahay wax la qaban karo oo eriya yaroo kooban ku jira sida meelaha qaarkood loogu beero taasi waa ama maraakiibtan waaweyne imika dee la garan karayo waxa ay soo qaban karayso iyo eriyada kalluunka ku jira la qiyaasi karayo taasoo kale waa iska banaantay bay leeyihin fuqahadu way kasoo istisnoodeen way kasoo reebeen haddii qadarkiisana la garan karo wixiina la qaban karo waxaasoo dhammi waxa ay ka mid yihiin iibabka la diilay dee ilaahay baa subxaana ummadda la hadlaya oo in xoolaha lagu kala cuno baail ayaa ilaahay uu diiday yaa ayuha aladiina aamanuu laa taakuluu amwaalakum baynakum bilbail ilaa an takuna tijaaratan can taraadin minkum inaad baayac mushtari aad ku kala raalli tihiin goortuu qofku raalli noqon karaana wixii aad ka iibisay markuu ka bogto wey tiradiisa tayadiisa sifadiisa jinsigiisa noociisa markuu ka bogto ee uu ku qancaa raalli noqoshaha ilaahay sheega imanaya waxaan haddii ay sidan kusii socdaana cadaawad baa imanaya inamaa yuriidu shayaanu an yuqica baynakum alcadaawata waalbaqdaa nacaybsiiyo oo shaydaanku in badan uu soo waaridaabaa imanaya waana dhaqamada markaa aan wanaagsanayn dadkuna had iyo jeer waxaa la diidayaa eg marka sharciga sidiisa loo raaco waxaba iska yaraanaya dacwadaha howlaha maxkamadaha iyo garsoorka aynu ka raysanayna muranki jaafaajiriqaa soo ururaya ciddii wax kalaysanaysa tijaarada ku jirtay shareecadii bay raaceen cuquuddii iyo heshiisyadoodu sharci bay ku salaysan yihiin qoraalladoodi iyo markhaatiyadoodu iyo cadaymahoodu waa kala cad yihiin damacoodu wuu yar yahay isqabsigii yaraanaya nidaamkii qoyska marka la raaco qoys iskhilaafayaaba wuu yaraanaya kadib kharash badan iyo muran wax badan oo inaga bixi lahaa garsoorka iyo hawl badan oo inaga lumi lahayd baynu ka nasanaynaa arrin aada u muhiima ah wey marka sharciga ilaahay sida uu yahay loo raaco wacan ibni cabaasin radia allaahu canhuma qaala nahaa rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nebigu waxa uu diiday uu dadka u diiday an tubaaca amaratun in la iibiyo midho xataa tucima jeeray bislaato tucima jeeray macaanaatay bislaato walaa tuba walaa yubaacu lama iibinayo suufun calaa dahrin dhogortii neefka dushiisa saarnayd walaa labanun fii daracin caano ku jira candhana lama iibinayo caanaha soo marnay labadan labadan qayboode kaleu xadiidkani kordhiyey waa mawquuf cala bni cabbaas lahu xukmu rafx ilaa ay midhihii macaanaadaan oo midhihii iyo uguriyahoo qaydhinahoo geedkii saaran lama iibinayo way bi'i karaa aafa iman karta waxay noqon karaan waxaan waxba la intifaacsan wuxuu ha soo go-aanoo hala garto oo midho istaaga ha noqdaan miisaankoodaa isbedeli kara dhadhankoodaa isbedeli kara tayadoodaa isbedeli karta marku wuxuu ha bislaado ha bislaado xataa yadkulaha acmu lxulm wayabtadiu fiiha nab bisaylka jeeroo la gaadho waxaa ugu ridaayaan la iibsani beeci caynta weeye kii salamka waa gaar mar walba labadaa waynu kala saaraynaa beeca salamka waxa wey lacag baad qadimanaysa adigu dabeedna shayga lagaa iibinayo unbaad sifaysanaysa ama geed ha ka soo gooyo ama qolo kale ha ka soo waarido ama agtaada ha ka soo qaado aduu ku sifadii labaad rabta laakiin kan la diidaya noocan in lagu iibiyaa waa kii caynta ahaa ee uu kuleeyay kanaan kaa iibinaya geedkan saaran waa kan markuu sidaa kuu tuso hadhow waa meel la isku qabsanayo hadday dirxi uu galo ama haamaday maro ama ay yaraadaan miisaankoodii ama ay fool xumaadaan dii kordhow dhanka kale unbuu iska rogayaa qofka war waxaynu kala waxaan maaha iga dah iyo kaa dayn maayo waa ku tusay sababta loo diidayna waa ta suufkii isaguna waa saas oo dee inagu suufka wax badanba kama dayne eh oo dad iska masaakiina baynu nahaye xoolaha dhogortooda iyo suufkooda iyo raanta geela iyo idaha iyo saaran iyo riyahaba dee qaar badan baa shaash badaneh waa laga xeeraa kadibna waa la intifaacsadaa marba si loo sameeyaba ama dhar dugsoon ha laga sameeyo ama qalab kale oo wax lagu qurxiyo intoo midabada loo bedelo dee aad baa loo intifaacsadaa suufkaasaa la kala iibsadaa dhogorta geeleenna dee meeshaa iskaga daadanaysa iyo taa idaha xoolaha iska dhogor dhicinayo laiska xaadayo taa warshadaa u furana waa laga faa'idaystaa mishiinaa intoo meel la geliyo neefka ayuu mishiin ka xirayaa dabeedna markay haddana usoo baxdo suuq dhan baa ku jira marka in taa la kala iibsado iyada oo aan la soo diyaarinin intay halkaa saaran tahay lama kala iibsanayo waa iska waa waa shay aan la garan karayno maarata majhuul buu noqon karaa wacan abi hurayrata radi allahu canh ana anabiya sala allahu alayhi wasalama nahaa nabigu waxa uu diiday can bayci almadaamiin in la iibiyo waxa madaamiinta loo yaqaano neefka xoolaha ah qoodha biyihiisa walmalaaqiix malaaqiixduna waxa weeye urjiiskii labadaaba in la iibiyo waa la diiday qoodha macnaha abaahiyaysa xoolaha geel iyo ariyo la midka in la iibsado oo macnaha la yidhaahdo abaahintaa uu ii abaahiyayo saf markaa uu ku samaynayo laftiisa maaha qoodha in la iibsado sideeda laakiin waa saarashadaa uu saaranayo ayaa la iibsanaya taasina waa waxaan caddayn waxaan caddayn wey ma hagaagsana muru'ada iyo sharaftuna kuma jirto dee urjiifkana soo aragna wa anwaaci algarar baycu almalaaqiix waalmadaamin fakulu baycin fiihi qarar fahuwa min almaysir aladi xaramahu allahu fi lqur'aan waa khamaarkii oo kale madaamiin waa saarashadii qoodha malaaqiixna waa urjiifkii siyaabo kala duwan buu kusoo arooraya waa mursal iyo lahu xukmu marfuuc haddii uu dee mursal asxaabi yahayna isaga lahu xukmu rafci ba yidhaha wamursal asxaabi qul mutasilu id haaliba can صaxaabi yaxsulu baab lkhiyaar baabkii khiyaarka khiyaarka macnihiisu waxa weeye diintana waa diinu samaax islaamki ya baab lkhiyaar khiyaarkani waxaa laga duulayaa aayaddaa ilaahay markuu ka warramayay iibka can taraadin kol hadday aayaddu tiri raali noqosho kol haddii ilaahay uu sheegay waxa axaadiidta rasuulkana shardi ay ka dhigtay in ikhtiyaar jiro oo qofku haddii raalli noqoshaha uu heli waayo in ikhtiyaar la siiyo shaygii oo aynu kala iibsannay waxaad ka noqon kartaa marka sababaad kaga noqon kartaa jirto macnaha shaygii haddii aynu kala iibsanno aynu iibkii jarno oo aynu go-aanino adiguna shaygaad leedahay anna lacagtaan leeyahay walow shaygiiyo inaan laba kala wareegin ee aniga aad igu yeelata isla haddaan anigu kaa iibiyo kitaabkan adiguna kitaabkii baad leedahay ana lacagtii baan leeyahay waynu milkine waad adna waad milkiday adna waan milkiyey saddex jeer baad xaq u leedahay kitaabkan kaa iibiyey in aad ka noqoto waa saddexdan saddexda jeere ikhtiyaarka la siiyey qofka marka u horeeya waxa weeye intaynu wada joogno intaynaan weli kala teginaynu wada joogno xaq baad u leedahay wixii aan kaa iibiyey inaad ka noqoto midka labaad waxa weeye haddii aada shardi dhigato oo tidhaa kitaabkii waan kaa iibsaday laakiin bishard haddaan garan waayo waan soo celinaya iyo ana waan kaa aqbalay muddaduna waa saddex cisho saddex cishaan shaygaa iska soo eegaya haddaan garan waayo waan soo celinaya waayo muddadaa saddexda cisho ah waa waad soo celin karta mar haddaad dhigatay shardiga marka saddexaadna waxa weeye haddii ceebi soo korodho sanad ama lix biloodba la maqnawo haddii ceebi shaygii ku timaado waad soo celin kartaa laakiin shardigu waxa weeye ceebtaas inay qadiim tahay oo aanay xaadis ahayn ceeb adiga agtaada shaygii ku timid oo cusub waa inaan hayne ceeb iibka ka horraysa waa inay tahay saddexdaa jeer baad soo celin karta saddexdaa jeer wixii aan ahayn ee shaygii aada iibsatay aada kaga noqon kartaa waa shayga loo yaqaano aliqaala iqaaladuna waxa weeye in laguu samafalo oon feebar kuu sameeyaan kaa celiyo taasi iyadu gar maahae waa baryo iyo ixsaan waxaad tidhi khiyaarulmajlis maynaan lahayn khiyaaru shardina maynaan lahayn khiyaarul ma jiro intii aan kugu soo celin lahaa midna ma jiro laakiin fadlan lacagtii waxbaan waxbaanu yaro baahday iga celi iga celi marka waa baryi oo kol hadduu qofkani ku baryayo inaad ka celisood u samafasho way fiican tahay xadiidka u horeeyaana wuu inoo sheegi doonaa marka sidaa warku u cad yahay dee wax lagu murmaabo ma jiro isaguna intuu alaab qaato oo lacagtii ku siiyo oo waxuniba dhammaadaanba isagoon sabab uu kugu soo celiyaana jirin ayuu kuleeya naga celi dee adaanu kaa iibsane maxaad naga soo eegeysa <laughs> naga celi dee hadeer soortaad qaadatay adna lacag baad lahayd adna alaab baan lahaa war waa run laakiin ma doonayo dee dee maxaad ku diidee sababa ila waad yeelataybe wuxuu ku biiray xoolahaagii lacagtuna waxay ku biirtay xoolahaygii marka adigu imika kanaad leedahay adiga iibsan adna lacagtii baan leeyahay waynu kala tagnay nin waxaygii ku socdun baa tahay dee haddaanaad sabab keenin dee sharciga marka waa inuu dhankan kale u wareega u idhaahdaa kanaa jiro oo kanaa jiro aad baan moogtay uga xumahaye iga raali noqo oo ii samafalo iga celi oo i ixsaan samey halkaa waynu ka bilaabaa ee dhugdhugtii soomaalida waa inaanu kuula iman <laughs> labadaba inay kala baxaan wixii sharciga iyo wiii ilaahay baa labadabana faray cadaaladda iyo ixsaanka in allaha yaamuru bilcadli walixsaan cadaaladdu waxa weeye marka shaygii inaad celiso gar lagugu leeyo sababahani jiraan ixsaankuna waxa weeye markaan sababahani jirin iyada qudhigeeda waa lagu amray inaad u aad isaga ka fuud yeesho si aan arrimu kala baxaan wey adigoo taa haysta axaadiidta soo socotaana baabkaasay ka warramaysa haddaba waa waxa khiyaar goormuu qofku ikhtiyaar leeyahy ee uu wixii uu iibsaday ama uu celin karaa qofka ikhtiyaarka yeelanayaana waa qofka qaatay maxay mabiicda ila mabiic iyo saman weeye inkasta oo kan maaragtay samanta qaatay labadoodaba khiyaarka way yeelan karaan oo kan laftiisa lacag wax kasii noqon karaa marka khiyaarka iyo goorta uu qofku ikhtiyaar leeyahay ee wixii uu sii iibiyey ama soo iibsaday uu ka noqon karo waatan adigoo qaacidada haysta oo iqaaladii qaaladii gaarkuugu baxsan tahay ka celinta oo markaa radintii beeca la soo celinayna gaarkuugu baxsan tahay iyo qaayadaha ay leedahay axaadiidta mid walba halkiisaad ku liisgaraynaysaa markaa وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم نبgu waxa uhi mن أقاaل qofka ka celiya مسلما qof مسلima qofka ka celiya baycatahu iibkiisii qofka dib uga celiya أقاaل الله ilaahayna wuxuu ka dhaafaa catratahu simbiriraxadiisa dembigiisi iyo simbiriraxadiisii baa ilahay uu ka dhaafaa dharaarta qiyaamaha rawaahu abu daawuud wabnu maaja وصxxaxah بن حibاn والxaakim والxadiiث صaxiix iqaalada imika waa taan iqaaladu waxa weeye qofkii oo aan xaq kuugu lahayn inaad shaygan ka celiso adigoo ugu samafalaya markuu ku idhaahda iga celi haddaad ka celiso ilaahayna wuxuu kaa dhaafayaa maalinta qiyaamaha wax alla wixii simbiririxo kaa dhacday wixii dunuub kaa dhacay baa ilahay uu kaa dhaafay ilaan addoon dookuna waa cajaa'ib baa la yidhio dadka qaarkood baa dookhoodu uu yahay mid labaclaba ah oo tobankii daqiiqaba dhan uu jiraa waa dadka go-aanku uu ku yaryahay saa darteed baa go-aankiisiioo khalkhala daraaddeed marna wuu kugu sii soconayaa marna wuu kaa soo soconayaa marka bal adigu neerayso oo sidaad doonayso ama ku dayso ama iga celin marka haddaad ka celiso saad ducada saad helaysa ducada iyo abaalka waa samafal wey لأنha cibاaraة عan الرفع والإزاaلة falaysat bayعa waaya hiya mustaxabaة linaadim qofkii ka murugooda iibka in laga celiyo ayaa wanaagsan tasixu liqaaraةu bilaa shuruuطi baycin waxba iyada loo eegi maayo beeciya waxaase waxa weeyaan caqadkii oo la fasakhay un أنaha laa تأkذ shuruuط الbayci وأحكaama لأnnaha rafع lilcaqd wax lacagoo la kordhinayaana ma jiro oo aada leedahay waan kaa goosanaya iyo intaasaan kaa jaraya laa tasixu liqaalatu biziyaadatin calaa samani lmacquudi bihi aw bianqasa minhu aw bikayri jinsihi liana muqtada liqaalati raddu lamri ilaa maa kaana calayh waa xaraam weeye haddii aad tidhaahdo dee kol haddaad shaygii soo celisay lacagtii baan wax kaa jaraya bima ta'khudu maala akiik walaalkaa xoolihiisa maxaad ku qaadanaysa adna shaygaad lahayd isna markaa samafalka dhammaystiro waxaad kaga qaadataa ma jireen ma xasala fi lbayci min kasbin aw manamaain munfasilin fahuwa lilmushtari lilxadiidi alkharaaju bidamaan alaabtaa la kala iibsaday wixii ka soo baxay qofkii sii hayay baa leh can ibni cumara radia allahu canhuma can rasuuli illaahi sala allahu alayhi wasalama qaal nebigu waxa uu yidhi naxariistiiyo nabadgelyo korkiisa aatay isagoo ummaddan mucaamalaadkooda iyo tijaaradooda u dhigdhigaya idaa tabaayaca markay kala iibsadaan arajulaani labada nin labada dumara ka waran iyagana de labada nin unbay la mid yihiine raggaasi u badan baabka noocana madaxtinimada iyo jihaadka iyo beeca iyo maamulka iyo tasarufka iyo howlahaasi xadaafiirtooda adagoo waa howlaha ragga saa darteed baa rajulaan loo sheegay marka laba qof markay wax kala iibsadaan fa kullu waaxidin minhumaa mid kastoo labada wax kala iibsadayhi bilkhiyaar ikhtiyaar buu leeyahy inuu iibkii ka noqdaa buu xaqu leeyahy maa lam yatafaraqa haddaanay kala tegin wuu sii adkeeyey wa kaana jamiican ay wada jiraan inta ay wada joogaan mid waliba wuu kansalgarayn karaa iibkii waa ka bixi karaa aw amase yukhayir axaduhumaa haddii aanu midkood door gelinin doorgelinin ka kale oanu odhanin waria ikhtiyaarkii ma joojinaa ma go'aaminaa ha aan go'aamino markaana waa iyagoo kala tegay oo kale ka dhiganta fain khayara axaduhuma midkood hadduu doorgeliyo alaakhara ka kale oo ay kansalgareeyaan ikhtiyaarki oo beecii ay go-aanaba ka dhigaan fatabaayaca calaa dalika sidaa ay wax ku kala iibsadaan war adigu raalli ma kuta inaanad ikhtiyaar yeelan ha ana raalli baan ku ahay inaanan wax ikhtiyaaro yeelanin markay arrintu caynkaati faqad wajaba albeyc iibkii waa go-aan wajaba ay habata albayc iibkii baa sugmo waa go-aan wain tafaraqaa hadday kala dhaqaajiyaan bacda an tabaayacaa intii ay kala iibsadeen hadday kala tagaanna walam yatruk waaxidun minhuma midkoodna aanu ka tegin albayca iibkii aanu midkoodna ka bixin oo aanu midkoodna iibkii kansalgaraynin faqad wajaba albaycu markaana iibkii wuu sugmay beecan uu ku nuuxnuuxsaday nebigu wuu ku celceliyey si warku u cadcadaado far waaweyn buu dadka ugu qoraya marka ku celcelintani wuxuuna xadiidku sheegayaa un khiyaarkii la odhan jiray maxay khiyaar almajlis khiyaar almajlis labada qof wax kalaysada intay wada joogaan ikhtiyaar bay leeyihin ikhtiyaar ayay leeyihin kan lacagta qaatayna wuu ka noqon karaa kan alaabta qaatayna uu ka noqon karaa ikhtiyaar waa lmajlis baa la majlis waa la wada joogaa haddii de wakiiladooda iibinayaanna waa la mid markaana wakiiladaa loo eegaya wuxuu xadiidku tilmaamay beecani inuu go-aan ku noqon karo aan lagana noqon karaynin laba arrimood miduun ta hore waxa weeye haba wada joogaani hadday labaduba saxeexaan inaan midna ikhtiyaar yeelanin oo ikhtiyaarka albaabkiisa ay iska xidhaan iibkii waa go-aan hadda iyagoo wada jooga macnaa khiyaarulmajliskii markaa waa ka guur labadoodii baa waxay isla garteen war waxa khiyaarka laydhaama iska xidhnaa xaqaynu leenahay buu ahaaye intaynu wada joogne anugu kama noqonaya adigu miyaad ka noqonaysaa maya haddaba ikhtiyaarka ma iska dhaafna ha iyagoo wada joogaa markaa iibkii sugmay oo nin waliba wixiisii leeyahy waa taa uu nabigu ku celcelinaya fain khayara axaduhuma alaakhara fatabaayaca calaa dalika faqad wajaba albayc waa laba nin oo wada joogo aan ah khiyaarulmajliskii ahayn leanna iyagaa doortay inay khiyaarka iska qaadaan oo iibkooda ay go-aan ka dhigaan taasi waa mid midda labaad iib ku sugmi karayaa waxa wey hadday kala tagaan hadday kala dhaqaajiyaan khiyaarada kale soo socda khiyaarulcayn iyo khiyaarushari iyo kuwaasoo yimaada mooyaane ikhtiyaarkii majlisku ee haddii la kala tegay u dhammaaday marka saa ufaham xadiidku saasuu ka warramaya ida tabayaca rajulaani fakulu waaxidin minhuma bilkhiyaari ma lam yatafaraqa haddaanay kala tegin mid waliba ikhtiyaar buu leeya wakaana jamiican ay wada jiraan aw yukhayir axaduhum alaakhara ama midkood aanu ka kale doorgelinin go-aanka iibka fain khayara axaduhum alaakhar hadduu midkood doorgeliyo kii kale go-aanka iibka ikhtiyaar la-aantii buu doorgeliyey fatabaayaca calaa dalika saasay wax ku kala iibsadeen inuu go-aan noqdoon ikhtiyaar jirin weeye faqad wajaba albayc iibku saasuu ku sugmaya haba wada joogeene wain tafaraqaa bacda an tabaayacaa intii ay kala iibsadeen hadday kala tegeenna walam yatruk waaxidu minhumaa albayca midkoodna aanu iibkii hakinin intii ay wada joogeen faqad wajaba albayc iibkii waa waajib wajaba macnaheedu waxa wey habata waxasala wastaqara wuu sugmay waa lagu xisaabtamaya nin waliba wuxuu qaatuu leeyahay sidaasi weeye taasaa maaragtay warku saasuu ku cadyahay itafaquu calى anahu ida wajaba albaycu watafaraqa min almajlisi min kayri khiyaarin falaysa liaxadihim araddu ila bicayn hadday saa ku kala tagaan waxa weeyaan waa maaragtay iibkii wuu sugmay waxaa kaloo iyadana laga soo saari karayaa khiyaarkii la odhanayay khiyaaru shardi taa kudhigeeduna iyadana waa ku fasireen culimadu oo haddii midkoodba ka kale uu khiyaar siiyo iyadana waa gaar marka wax walba waa laga sii hadlay oo waa la sii sheegay si aan dadku ha dhowto isugu khilkhilaafin وعن بن cمر رضي الله عنهma قاaل ذakra رaجuل لرasuuل اللahi صلى الله عليه وسلم nin baa nebiga waxa u sheegay ya way وعن cمر بن شعyب عن أbيه عن جدي رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم qاaل nebigu waxa uhi الbاaع والمبtاع baa'icu waa kii alaabta si iibiyey wlmubtaacu iyo kii alaabta iibsaday bilkhiyaar mid waliba ikhtiyaar buu leeyahay maa lam yatafaraqaa xataa yatafaraqaa bih ilaa ay kala tagaan intay wada joogaan mid waliba u ka noqon karaa ilaa an takuuna inay tahay mooyaane safqata khiyaar heshiiska la yidhaahdo safqat lkhiyaar ilaa in khiyaaru shardi jiro mooyaane ilaa in midkood uu shardisto khiyaar mooyaane walaa yaxilu lahu qofka xalaalu maaha an yufaariqahu inuu ka baxsado khashyata an yastaqiilahu khashyata isagoo ka cabsanaya an yastaqiilahu inuu ilaaha iga celi arrintaas inay dhacdana iyaduna ma hagaagsanaan waaya xadiidkani waxa uu tilmaamayaa khiyaarkii khiyaarulmajliska iyo khiyaaru shardiga labadaba waa ka warramaya khiyaaru shardiiyo khiyaaru majlis hore inuu soo sheegnay khiyaaru shardigii waxa wey albaayicu walmubtaacu bilkhiyaari xataa yatafaraqa ilaa ay kala tegayaan ikhtiyaar bay leeyihin waa khiyaarkii la xidhiidhay xagga majliska khiyaarkii khiyaaru shardiga ahaana ilaa an takuuna safqata khiyaar wey ilaa in khiyaar la shardisto ilaa inuu yahay heshiis safqadu waa waa heshiis safqada markeeda hore gacanta la isku dhufanayo wey labadan gacmoode marka wax la kala iibsade la kala go-aaminayo la isku dhuftaa safqa la ydhaha iminkana waxaa looga jeedaa un heshiiskii heshiis ikhtiyaar wata inuu yahay mooyaane oo uu midkood yidhaahdo waar wixii kala iibsane waanaynu kala tegayna saddex cishaan iska soo eegaya ama aan iska soo eego waa safqatu khiyaar markaa safqatu khiyaar way leedahay ikhtiyaar majliska inta la joogana ikhtiyaar wuu jiraa labadaa waxaan ahayn oo ikhtiyaar lagu leeyahay ma jiro oo aan ahayn ka ceebta oo isaguna wuu soo socdaa marka xadiidku saddexdii ikhtiyaarla buu sheegay waaya falikuli minhuma alkhiyaar fi imtaai lcaqdi aw fasi albaayic walmuftaac ta ku dheefla la idhaahdaa marka isagu waa kii alaabta qaatay muftaaci waa mushtarigi inay ka turjumaysa walaa yaxilu lahu an yufaariqahu xalaalu maaha inuu ka baxsado kan wax iibiyey kii ka iibsaday inuu ka cararo maaha xat khashyata an yastaqiilahu isagoo ka cabsanaya inuu istiqaalo sameeyo istiqaala ariga celi inuu idhaahdo sidaas u eegayoo dabeetana dee wuxuu ku ogaaba markii ay kala go-aamiyeen ayuu yidhi war waa kii labaclabaca badnaaye intaanu ku iga celi alaabta ama aanu yabaalin dee nabadgeliyo dabadu boorka ka garaacay maya bal horta intuu raalli noqonayu shayga iska eegayu ka boganaya bal yarasu sug meesha markiiba ha ka cararine yara khiyaarulmajliska macnaha fursad fi ilaan qofkii hadhowto waydin isqabsanoo wuu ku dacweyn oo muran baa jiriyo jaafaati alaabtaadii oo lagaba yaaba inay si kale noqoto ama iibkii dhaafo waxyaaba badan ba adiga laftaada dhibaata kugu iman karta ha eeginuun iibsa iyo haku dhaafiyo faa'iido ka hele wixii hadduu kugu soo noqdo adigana mushkilad buu kugula soo noqonaya waxaaba laga yaabaa in lagugu soo celiyo isagoo sidii hore ka iib liita oo jaaniskii ku dhaafay marka ama imika waxaagii ha hirgalo ama wixii hel marka ha ka cararina bal bogteesu walaa yaxilu lahu an yufaariqahu khashyata an yastaqiila wa fii riwaayati xataa yatafaraqa can makaanihima makaanka waa meeshaa wey makaankaas dee imika siyaabo badan ba wax loo kala iibsadaayo lagaba yaabaa inaanu jirinba khiyaarkan majliska la idhaahdo labada qofe ama muraasalo iyo qoraallo wax ku kala iibsaday ama dee meelahan shabakadahan la gelayo sidaa iibkoodu ku dhamaaday iibkoodii waa ansaxaya dee khiyaarkii laakiin majlis kama yeelanayaan mar haddii ay isu direenoo kana codsigii qadimay kana jawaabtii oo haa noqotay oo lacagtiina la isu shubay dee iyagaa wada fadhiyaba midiba magaal u fadhiyaay kana waraaqbuu diray kana waraaqbuu diray dee majliskii ma jiro khiyaar majliskii ma jiro khiyaarkii kale shardiga un mooyaane iyo kii ceebtiiy waxaa mooyaane kii majlisku dee ma iyagaa wada joogaba kanuu halkan jooguu faagas u geliyey ui alaabtaa iga soo ibi wuu soo jawaabo wuxuu i soo shub lacagtii waan kaa iibiyey qiimuhuna waa intaa dabeedna way dhammaatay waaya waa xikmadaha shaaricu uu leeyahay oo kolley dadkiibaa maaragtay la doonayaa in ay kala hadrhaan oo aanay maaragtay aan dhib imanin weeye khiyaaru lmajlis jumhuur lculamaa saasay u qabaan way diideen way jiraan qolyaha qaarkoodoo khiyaaru majliska diiday sidaa shaarixuu kasii warwaramayo laakiin qofka culimada ka mid ahee dee diida shay xadiisuu sheegay lagu xisaabtami maayo hadalkiisa wacan ibni cumara radia allahu canhuma qaala dakara rajulun nin baa u sheegay lirasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam nebiga wuxuu nin u sheegay an yukhdaca fi lbuyuuc iibka in lagu khiyaameeyo oo uu ilduufo faqaala nebigu waxau idhi idaa baayacta waar markaad iib gasho ama aada waxiibiso faqul waxaad tidhaahdaa laa khilaabata imikaba khiyaama ma jirto far baa ii taagan weya laa khilaabata imikaba khiyaama ma jirto qalab marjuuc bay idhaahdaan soomaalidu uryaa qalab marjuuc ninkani wuxu aha nin saxaabiya aada u qaali ahaa la odhan jiray xabaab ibnu munqib ibnu camrin alansari alkhasraj almaazini ninkaa isaga ahi waxa uu ka mid ahaa mujaahidiintii dagaalkii uxud ama dagaaladii galay buu ka mid ahaa markaasaa dabeedna nabar baa kaga dhacay madaxa nabar aada u weyn buu noqday xoogaa buu saray maskaxda kolkaa wax uu isku yaro daato waxba kasii yar noqda mar dambuu baraarugayaa markuu arrin galo kolkaa waxbaa kasii siiban jiray ehelkiisuna nabiga u yimaadeen calayhi salaatu wasalaamo waxay idhahdeen ninkan dee xaaladiisu caadi maaha waxaan doonaynaa inaad ka ka joojiso ood ka hakiso maamulka oo waxunbaa ka yaro dhacdhaco dadkunbay dib iska qabsadaane markaa wuxuu i iska daayo dee waxba hayibinne wakiil samayso may anigoo jooga waxba wakiilan maayo anigaa ku luubinaya buui hawshayda dee kol haddaad adigu wadwadaysa bal waayahay dee waana la ikhiyaameeya maxaan yeelaa buui markaa nebigu udhigay wuxuu hi in kunta kayra taarikin lilbayci faqul ha ha walaa khilaafak haddaanad iibka iska daynayno adigu wadwadayso shardigaasunudhigo waxaad tidhaahdaa waryaa khiyaama ma jirto marka hadhow haddii khiyaama kugu soo baxdo iibkii waa waa ka guur halkaa waxa aad ka aragtay qofkii la khiyaameeyo in uu xaq u leeya inuu ka noqdo oo talow dee saddex ikhtiyaar baynu soo sheegnay waa iyama markaa kii majliska miyuu yahay kii ceebta miyuu yahay khiyaaru shardigii miyuu yahay saddexdii midna ma ahee waa sidee waa mid afraadoo ay maaragtay inkastoo culimada qaarkood aanay qabinba waa mid afraadoo sheegaya qofka aan dhammaystirnayn wixii uu iibiyo wixii uu qofka aan dhammayska tirnayn iibiyo hadduu yahay nin waalan nin caqliga wax uga dhiman ilmo yaroo sabiyahiyo oo wixii si caadiya aanu ah dhicin waa laga noqon karaa iibkiisa hadduu ilma yar wax kaa iibiyo ama qof caqligiisu wax ka siiryihiin ama aad istiraahdo kalaa waalan oo ilduufaya ka faa'iidee waa ka noqo laa khilaafa sidaasaa u taala marka sidaas jumhuur culamaa dahabuu ilaa cadami hubuuti alkhiyaari bilkadl waxay tanna kaga kaga jawaabeen inuu yahay xaalad khaasa ama alkadl ah, wixii maaragtay waa xaalad khaasa weya saasay ku daayeenoo falahu xaqu irjaaci lmabiici calaa saaxibi lannahu dee qof aan dhammayn ayaa iibkani uu ka dhacay saasaa farqigaasibaa maaragtay jira bay leeyihin wa ajaabuu can ilxadiid arrintu saddexda khiyaaro horeynu haysanayna xadiidkanina wuxuu sheegayaa can ilxadiid biana arajula fii caqlihi dacfu fatasarufhu ka tasarufi sabiyi lma'duuni lahu fahiya qisat khaasat laa cumuuma laha waa xaalad khaas qof aan dhamaystirnayn wuxuu iibiye wixii ka khaldama waa ka noqo marka sidaasiiba axkaamtii beecu ay halkaa wixii shuruud ahaa iyo wixii la nahiyay halkaasuu ku hadhay baab kale oo khatartiisa leh oo ah baabkii ribada ayaa halkaa ka bilaabmaya iyo sharci ahaan ribadu xukunkeedu waa maxay qaybaheedu waa maxay miisaankeedu halkuu leeg yahay sidee baa sharcigu u qiimeeyey ilaa suuratulbaqara qaybaheeda dambaa ka warramaye maxaase ribe loo yaqaanaa sharciga dhexdiisa wallahu subxana wa tacala aclam